doonaysa inaad u nisbaydo ama beled ama qabiilo meelaad rabtaa inaad u nisbaydo amase maalan xirfad uu ka shaqeeyo aad rabtaa inaad u nisbaydo marka aad wax nisbaynaydo qaababka nisbada lagu gaaro waxaa ka mid ah midka aad rabta inaad wax u nisbaydo maalan qofaad rabtaa inaad masr u nisbaydo misra aa la yidhaha magaalada magaceeda misra qofaad rabtaa inaad u nisbaydo oo aad tidhaahdo haada shakصu mansuub ilىa misra oo amaad tidhahdo haada yantasibu ilىa misra inaad tidhaha rabtaa warkaas dheer marka inaad soo gaabidaa rabtaa meesha arkadheeda haadaa mansuubun ilaa misra ow haadaa eh, mansuubun ilaa soomaal ow ilaa ciraaq meeshaad ka dhihi laheed yashidanaad waxaad gelinay midka aad wax u nisbay rabto markaad leedaha haadaa misriyun waa hadduu nin yahay day gabar haadihi misriyatun ayaad leedaha ta aad gelinay waxaa leedahay maqribaad rabtaa qof inaad u nisbaydo haadaa maqribiyun aad leedahay gabadhiina haadihi maqribiyatun aad leedahay midka aad u nisbaleedhaad gelinaya quraysh aad rabtaa inaad qof u nisbaydo tidhaahdo meeshaad ka dhigida haadaa yantasib ilaa quraysh ow haadaa mansuub ilaa quraysh waxaa leedahay haadaa qurashiyun haadaa qurashiyun ama haadaa qurayshiyun ya-deedii u daa haadaa qurayshiyun ninkan waa mid quraysh loo nisbeeyey ah, tamiim aad rabta inu nisbaydo oo tira haadaa yantasib ilaa tamiim aw haadaa mansuubun ilaa tamiim waxaa leedahay haadaa tamimiyun ah, tamimiyun huwa nasabkii ilxaaqu yaa-in ya haleeshiinteed weeye yaadaasoo mushadadatin la shaday biaakiri ismi isimka aakirkiisa la haleeshiiyo litadulla si ay yadaas u tusto calaa nisbatihi isimkaas la nisbaynti la nisbayntiisa kaas shaygaas la nisbayntiisa ilalmujaradi kii laga dhartiray loo nisbaynaa minhaa ya kii ya aan wadana loo nisbaynaa haddaad tidhaahdo haadaa misriyun qofkan waxaa loo nisbaynaa misriyun oon ya wadan misr misra a loo nisbaynaa misra bikasri اlmiim tusaali wuxuu ku yidhi wadalika tusaalihi ka misriyin waa nin masr loo nisbeeyo oo kale gabadhiina waa misriyatin wa maqribiyun waa nin maqrib loo nisbeeyo oo kale ninkiin waa maqribiyun gabadhiina waa maqribiyatun wuxuu ku yidhi waa tuxdafu waa la xadfaa taa u taaniisi la digaynta ta'deeda liajli liajli nasab nasabka daraaddeed wa maqribiyun aad leedahay waa tuxdafu waa la xadfaa taa u taaniisi la digaynta ta'deedii waa la xadfaa liajli liajli nasab nasabka daraaddiisa loo xadfa isimka aad doonaysa inaad wax u nisbaydo haddii taa ku jirtay waad ka xadfe markaad ka xadafto kadibaad ya-da gelinay haddii mansuubka uu mu'anas yahay ta'diyaad gadaal ka hadduu mudkr yahayna tadi saasay ugu dhamaato wa تxdafu waa la xadfa taau taniisi liأjlihi liأjli naصb nisbada daraaddeeda loo xadfaa wadaalika tusaale naxwu makiyin ninaad rabta maka inaad u nisbaydo waxaa leedahay haadaa makiyun taadi waa la xadfaa haadaa makiyun gabadhiina maxaa leedahay haadihi makiyatun taa kalaad gadaal ka lakin horta tii hore naga xadaf naxwu haadaa makiyun naxwu makiyin uu iska kaa yidhi fi nasabi nisbayntii ilaa makata wax loo nisbeeyo wa yuqlab waa la gedinaa liأjlihi أjli nasab nisbada daraaddeed aakhiru hulaaثiyi hulaaثiga aakirkiisa waa la gedinaa aakirka almanquusi waxaa tidhaha ulaaiga almanqusi ulaaiga ka sifee wa yuqlabu waa la gedinaa liajlihi liajli nasab nisbada daraaddeed aakhiru hulaaiyi hulaaiga aakhirkiisa hulaaiga almanquusi ee manquuska ah aw ilmaqsuuri ama maqsuurka ah waawana loo gedina wuxuu ku leeyahay isimku hadduu hulaai yahay manquus ah ama maqsuur ah caaqirkiisa wow iskaga gedi hadhiin halkaa ka tin sidii markaan tasniye joognay iyo jamcu nasal markaan joognay sidii oo kale hadhihin asalkaanu kuu ka soo gedoomi hadhihin ee sidiisa iskaga gedi wow ha u abtirin hana raacraacin ah. wow u gedi naxwu fatawiyun waa mid dhalinyaro loo nisbeeyey waa wiilkii gabadhiina fatawiyatun waa gabar dhalinyaro loo nisbeeyey wa shajawiyun waa mid murugo loo nisbeeyey gabadhiina shajawiyatun wey fi nasabi nisbadii ayaa sidaas le taquulu daalika sidaasaad leedahay fi nasabi nisbo ilaa fatan wax loo nisbeeyo iyo wa shajin shajin shajiyun uu ahaa shajiyun markaa iclaala qaadina la cilaaliyey shajiyun shajin uu iska noqday sida qaadin oo kale fataa uu kaluna ahaa alfata oo kale wayajuusu waxaa bannaan xadfuhu xadfu laakiri aakirkiisa la xadfidiisa iyo wa qalbuhu qalbu laakiri aakirkii loo gadintiisaoo waawan loo gediyo in kaana hadduu yahay mansuubka oo manquuska ama maqsuurka ah rubaaciyan manquus iyo maqsuur hadday hulaasi yihiin wowa iskaga gedine war kale ma leh hadday ka badan yihiin marka hadday saddex xaraf ka bataan oo rubaaci ay noqdaan kamana badna rubaaci oo maahan khumaasi waa rubaaci labaa kuu bannaan inaad iska xadaftaba aakhirka dhanba iyo inaad waa u gadido labaduba kuu bannaan wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan xadfuhu xadfu aakhiri lmadkuur madkuurku muxuu ahaa almanquus wاlmaqsuur labadaasuu ahaa kii aan soo sheegnay oo manquuska ahaa ama maqsuurka ahaa caaqibkiisa in la xadfaa waa bannaanta wa qalbuhu waawan in wow loo gediyaana waa bannaanta waa goorma in kaana rubaaciyan waa hadduu yahay naxwu xubla xubla aakirku alifka aakirka ahu muxuu yahay waa raabic soo maahan waa raabica labaa kuu banaan inaad iska xadafto markaasaad tidhahdo xubliyun ah, xubliyun iyo inaad waa u gedido oad tidhahdaa xublawiyun labadaa kuu banaan xubliyun xublawiyun kaasu maqsuuru ahaa ee manquuskiina waa kanaa qaadin ya-da ku jirtaa oo asalkii qaadiyun ila ahaayeen ya-daasu waa raabica soo maahan khalaas labaa kuugu banaan iska xadaf qaadiyun mid qaadi loo nisbeeyey iyo inaad waa u yadi wa qaadawiyun mid qaadi loo nisbeeyey wadamada gaaladana waxaa laga helaa qaadiyatun gabar qaadi loo nisbeeyey gaaladu iyagu gabar qaadi waa ka dhiga ah, muslimku ma ogola laakiin wadamada gaalada marka la joogo waaba ka dhiga oo laba wadaadoo iskhilaaftayaaba waa dhoweed masaajid ku qabsata mid kamid ahan xaramka maka ku ark xaramka maka isagoo leh ha markii la ii xugmiyey markii la ii xugmiyey ay leeyihiin waa qalad in gaal loo xugun taga markaasaan wnihii bal arrintan aad kaligaa ku sheekaysayd waa arrin weyne bal ii sheeg say ahayd qisadeedu oynu masjidaan isku qabsannayo aniga wadaadda kale oo meesha daw dacwo ka wadnay ayaguna dacway wadeenuu yihi waa iskhilaafnay gabar gaalaho qaadiya oo waddankii aan joogno gaalada waa waddanka kafarada kafaradaasi dhex degan yihin canada inay aheedaan u malayna meesha kanada ah marka gabar kaafirado qaadiyahan u tagnayo oonu masaajidkan isku haynahay nagu kala xukm daacigan iyo anigaa isku hayna labadeenaan daaci markaasay tiri war ma xishoonaydaan miya aniga la iiguma talagelinay ti macaabidda inaan kala xukmiyo meelaha lagu cibaadaysto amwaasha iyo dimaada iyo waxaas laigu talagalay ti marka weeshu war waa macbada inta dib iskugu laabataan isxalliya markaasaan idhi waa ka quusana inaa isxallino markaasay tiri konton kun oo dolaraad miiska saarayda asna kontonu saaraya markaasaan idin kala saaraya lawa aragta inay dilan yihiin wax dhintay yihiin oon damiir lahayn iyo dadnimo markaas waa markii meeshaan etoobiya ay gumaadayday oo meydka iyo dhaawucu dariiqyadan yillay oo wax lagu daweeye lala'aa boqolkii kunaan miiska saarnu yidhi waa laba soomaali laba daaciya boqolkii kunaan miiska saarnu yidhi konton iyo konton jafa inta siisato jeelka gashatay ah, aniga ii xukumiday ha markaasaa shiik meeshaanu leeyahay yidhi wareer daaquudood xugun tagteen macbadna meeshu waa ahda masaajiday aheedoo waa ka sii daranta ha markii la ii xukmiyey uu leey waa ku faraxsan yahay waddamada gaaliga marka gabar qaadiya waa laga helaa oo daaci soomaaliya ka caqli roon waa laga helaa waa yahay marka taasoo kale markaad u nisbayna qaadiyatun aad leedahay qaadawiyatun aad leedahay taasoo kale soo ma waaya laakiin meeshaas faa'iida muhimu kaga sheegay xaashiyada fiiri waxuu ku yidhi maogtahay manquus iyo maqsuur haddii uu raabic yahay xarafka u dambeeyaa uu raabic noqdo xadafna kuu bannaan qalbina kuu bannaan ma lagu yidhi waa kala fiican yihin horta waa koow oo waad u baahantay inay ogaato inay kala raajixsan yihiin labo mar walba ma bannaanay ogow qayd iyo shardiuu leeyahay intaba xaashiyada ku dhiga wuxuu ku yidhi wاlarjaxu sida miisaanka badan fii alifu taniis alifu taniis waa alifta xubla ku jirtay oo kale alxadfu xadafka miisaan badan xubliyun inaad tirahda fiican xublawiyun inaad tiraahdo taasaa ka fiican wa fi lmunqalibati midda ka soo gandoontay can aslina alqalbu qalbiga fiican alif oo ka soo gandoontay asal haddaad aragtana ayada waxaa fiican qalbiga oo wow loo qalbiyo laakiin qaydkaana dhegayso wa maxalu jawaasi اlqalbi fi rubaaciyi اlmaqsuuri rubaaciga manquus iyo maqsuur u kala qaad midka maqsuurkaa rubaaciga maqsuurkaa marka uu bannaan yahay in alifkiisa wow loo gediyo idaa sakana waa markuu reebmo aani aaniyatu idaa sakana waa markuu reebmo anihi dhe oo haa ka dhig meeshaas xarafkiisa labeeya maaha aniyatuni ama idaa taxaraka hadduu xarakaysmo aniihi fayatacayanu fiihi maqsuurkaas waxaa caynooba alxadfu ka jamaza nin degdegaya jamaza jamaza jamaziyun dhe jamaza sariix wey oo mid degdegaya marka qaydkaas iyo tafsiilkaasba qaado ka soco ku laaba matnigaagii wayejibu waxaa waajibaya xadfu maa xaraf la xadfidiisa zaada ka batay calaa arbacatin afar isimkaa doonayda inaad wax u nisbaydo hadduu afar xaraf ka badan yahay afarta wixii ka badan waa iska xadfayda naxwu musطafa maxaa leedaha markaad u nisbaynaydo waxba u bedeli mayda waa xadfe musطafiyun aad leedahay musطafiyun mustadcinna mustadciyun aad leedahay yadi waa la xadfay yadaana waa ya nisbadii fi nasabi nisbadiyaad kule taquulu waxaad leedahay musdafiyun wa mustadciyun fi nasabi nisbadiyaad ku leedahay ilaa musطafan iyo wa mustadcin wax loo nisbeeyo waidaa kaanat alifu taniisi hadday tahay mamduuda waidaa kaanat alifu taniisi alifutaniisku hadday tahay mamduudatan qulibad waawan wow waa loo gediyaa ah, alifba marba hadday tahay mamduuda alifu taniisna ay tahay oo aysan alif kale ahayn ilaa alifta waxa weeyaan waxyaalo kaley noqon kartaa ah, oo bedel min aslinay noqon kartaa lililxaaqina waa noqon kartaa labadaas iska daa laakiin alifta alifutaniiska mamduudo markay tahay qulibad waawana loo gediyaa waidaa kaanat alifu ta'niisi mamduudatan hadday tahay qulibad waawanaa loo gediyaa marka la nisbayna naw saxraawiyun aad leeda fi nasabi nisbadii ilaa saxraa'a wax loo nisbeeyo waidaa kaana ismu isimkii hadduu ahdo calaa wasni faciilin bifatxina la akriyey fa kasrin ow fucaylin bidamina la akriyey fa fatxin waxaad ku darsataa walam takun fiihi taau ta'niis intaas ku darso وإdا kاana الاسم اسمka haduu ahaado عalىa wسن فaعiili بفaتxina laaqiyey fakasrin haddana kasro iili faعiili o amase fucaylin bdamin ayaa laaqiyey fafatxin ama xaalaya waxaa tiraa bifatxin xaal uu ahaaday fakasrin haddana kasro u ahaaday o fucaylin bidamin xaal uu yahay fafatxin uu yahay walam takun فiihi taa u taniif taataniisna aysan ku jirin waa shardi baqiyat waa baaqi noqonaya ya-ho fiiri faciil sow ya kuma jirto fucayl sow kuma jirto mar haddii shuruuddaas la helo labadan wasniyu ku socdaa isimkii taaw taniisna kuma jirto marka yaa u nisbe la geliyo ya-dii hore ku jirta waa baaqi noqone faciil ya-dii ku jirtay fucayl ya-dii ku jirta waa baaqi noqone baqiyad waa baaqi noqone alyaa yadi naxw shariifiyun iri shariifiyun mid shariif loo nisbeeyey wa xaniifiyun mid xaniif loo nisbeeyey fii shariifin ayaad ku leedahay iyo wa xaniifin shariif aad u nisbayne maxaa leedahay ninkii shariifiyun ya-dii hore waa suge xaniif aad u nisbayne waxaa leedahay xaniifiyun gabadhiina shariifiyatun xaniifiyatun aad leedato aad gelinay waaya fucaylaan noo haray wa cuqayliyun mid cuqayl loo nisbeeyey cuqaylun uu ahaa waa fucayl ya hore daa cuqayliyun qurayshun mid waxaa leedahay qurayshiyun ya hore daa gabadhana waxaa leedahay cuqayliyatun qurayshiyatun fii cuqaylin aad ku leedahay iyo wa qurayshin cuqayl saw fucayl maaha qurayshna sawfucayl maaha tawna kuma jirto taas waxay ahayd haddaan taawtaniid ku jirin faciil iyo fucayl haddii taw ku jirto waa kana faidaa kaana hadduu yahay faidaa kaana hadduu yahay faciilkii iyo fucaylkii bimacnaa madkuur ugu celi ismu kaana halkuu laabana alsmu calaa wasni faciilin aw fucaylin kii u laabana marka bmacnaa madkuur iskaga celiya darabta faidaa kaana huwa isimkii madkuurkaa ah hadduu yahay mu'anafan ku la dhadigeeyey bitaayta lagu dhadigeeyey faidaa kaana hadduu yahay huwa isimkii madkuurka ahayoo lasoo sheegay mu'anafan ku lagu dhadigeeyey bita xudifad waa la xadfaa yaahu ya'diisa iyo wataau ta'diisa faciilatun uu ahaa mufradkii aad waxu nisbay rabto asalkiiyaan rabaa ama wuxuu ahaa fucaylatun labaad iskugu dare horta ta'da waa xadf horaad usoo ogaatay ta lama daayo watuxdafu taau tamiis liajlihiad kusoo ogaatay marka ya-da horena waa ku dare faciilatun iyo fucaylatun markaad wax u nisbayne ta'dana xadaf ya-dana xadaf labada waa xadf faidaa kaana isimkii madkuurka hadduu yahay mu'anafan ku lagu dhadigay bitaa xudifat yaahu ya-diisa waalxadfa wa tauna waalxadfa naxwo sharafiyun i facaliyun lagu keenay sharafiyun yadii horeo shariif radag iyo fada u dhexayda waa la xadfay wa xanafiyun waa mid xaniifa loo nisbeeyey xaniifa xanafiyun waa facaliyun taquulu daalika sidaasaad leedaha fi shariifa iyo wa xaniifa markaad wax u nisbaynaydo shariifa xaniifa naxwu juhaniyun ah, juhaynatu qabiiladaasaad u nisbayna qofka waa fucaylatu oo ta u ku jirto yadan xadaf taadana xadaf wa umawiyun aad leedahay waa umaya ah, umaya oo asalku ahaa umaywatun fucaylatun umaywatun fucaylatun marka umaywa qaacidadii ku dhacday ida jtamacat اlwaawaliya wasubiqa axaduma bisukuun ulibat ilwaawu yaa waudqimat ilyaa fi lyaa umaya saasaa leey wa naxwu juhaniyun mid reer juhayna loo nisbeeyey wa umawiyun nin bani umaya loo nisbeeyey fii juhaynaad ku leedahay juhayna soo fucayla oo talle maaha wa umaya umayana waa fucayla oo talle oo asalku u ahaa umaywatun u ahaa istisnu geliye marka fucayla istina fucayla maahan waa faciila fucayla maaha fucayla iyo iyo iyo faciila soo ahayn labada soo ahayn waxaa istinaha la gelina oo wax laga soo reebaa waa faciilada fucaylada maaha waxaa tidhaa ilaa idaa kaana inuu ahaada maahane faciilihii faciila faciila ilaa idaa kaana faciila inuu ahaada maahane mudaacafan mudaacaf inuu yahay maahane mudaacaf hulaaثina waa taqaanaa maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxid ilaa idaa kaana faciile aad leedahay fucaylo maaha waa faciilaha labadooda kii horreeyey inuu yahay maahane mudaacafan falaa tuxdafu minhu ya ya-da laga xadfi maa ta ayada waa kedaa ta ayada marba hadday nisba timaado waa la xadfa laakiin ya-diya u baaqane falaa tuxdafu minhu yaayaada laga xadfimaa naw jaliiliyun mid jaliila loo nisbeeyey jaliiliyun yadi waa loo daayay fiiri wuxuu ku yidhi fi jaliila saas ku leedahay jaliila soo faciila oo tale maaha ta iyada awalaan la dahin lakin yadi waa loo daayay jaliiliyun jaliila gabar weyn weyo qiimo badan ow kaana faciila uu ahaado weli faciila wax laga soo istinoonaa ow kaana faciila uu ahaado ajwafa mid oo caynta ka jiran ajwafkaasoo maftuuxa alfaa'ifadana ka fadxisan ka dawiiliyun oo kale fii dawiila ah, dawiilatun gabar dheer aad ina u nisbaydo dawiiliyun dheh yadii hore u daa dawiiliyun ah, ya hore u daa intaasuu qawaacidkii muhiimka ahaayo nisba kuugu sheegay laakiin mid kalaa kuu dhiman wuxuu ku yidhi laba shayba ogow horta qiyaasku sidaasuu ahaa ee qiyaaska iyagoo ka iyagoo la khilaafayna nisbada wax badan waad ku arkay hukiyo wuxuu ku yidhi waqad kaura waa batay asamaacu samaac fii baabi nasabi nisbada baabkeeda samaac waa ku badan yahay calaa khilaafi اqiyaasi qiyaaska khilaafkiisii xaalo uu yahay samaacu samaac waxaa la idhaha carabto sida ugu dhawaaqdaa la maqlay laakiin qaacide kuma socdo qaacidadii la yiqiin kuma socdo saas weeye waqad kaura waa batay asamacu samacu fii baabi nasabi calaa khilaafi اlqiyaasi xaaluu yahay wadaalika tusaale naxwu haqafiyun wa qurashiyun wa hudaliyun fiiri haqafiyun waa haqiif a loo nisbeeyey haqiif maxaa la rabay haqiif haddii loo nisbeeyo in la yidhah haqifiyun in ya-da loo daayaa la rabay ma dhihine haqafiyun iyo facaliyun ay ku keenayadii ka xasiyeen qurayshun waa fucaylun oon ta lahayn ya in loo daayaa la rabay umadayna waa ka cadfeen qurashiyun ay yidhahdeen fucaliyun hudaylun hudaylun hudaylun waa fucaylun oon ta lahayn waxay yidhahdeen hudaliyun waa ka cadfeen ya kamaa sumica sida loo maqlay fi nasabi bigayri yaa'in waxaa kaloo jira nisbo aan yaba ku jirin yashadan ba aysan ku jirin oo wasni ku socota waa laba wasin laba wasin wey waa faacil iyo facaal waxaa jirta nisbo oo wasni ku socota oo aan ayadu yaba la soconba waa laba wasin waa faacil iyo facaal waa labadaas wuxuu ku yidhi kamaa sumica sida loo maqlay anasab nisbadii bikayri yaa-in xaalu ahaaday wadaalika tusaalihii ka laabinin mid caana gaba weeye oo caana loo nisbeeyey laabinun faacilun soo maaha laabinun mid caana loo nisbeeyey mansuubun ila laban ah. wa taamirun mid timir loo nisbeeyey faacilun weeye mansuubun ila tamri wa cadaab mid cadargadid loo nisbeeyey facaal weeye ey saaxibu labanin wa tamrin wa citrin bikasri اcayn caynta waa la kasriyaa waa dhammaan maadada loo isticmaalo carabta la ydhaha citr hmm. wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid culammadu waxay dhahan sida ugu feecan waa inaad tidha dallaam soo facaal maahan nisbo wey ilaahay mid dulmi loo nisbeeyo maha sababtoo ah haddaad mubaalaqa ka dhigto maxaa ka imaana ha dulmi badan ma dulmiye wax yar dulmiya waana taasu qalad weyn wey in allaha laa yadlimu mihqaala dara dhuuracso qadarkeed ma dulmiye marka qowlka ugu fiican waa in la yidhaha maba anba amilatu mubaalaga ee waa min baabi nasab baabkan intaasaan uga gaabsanay ee aanba wax yar ku darno kan kalen baab kale halkaas waxaa noogu dhammaaday baabkii labaad oo asmaada baabkii saddexaada noo bilowda asmaa iyo afcaal baa ka dhexeeya kan baabkii koobaad afcaal u ahaa baabkii labaadna asmaa baabkii saddexaad weeye kan waa ka dhexeeya kan waa ka dhexeeya albaabu thalith haadaa maxaluhu baabka saddexee kan waa maxalkii looga hadlaayey ama waxaa tidhaa albaabu baabka baabka ahaaliu saddexeeya fii axkaamin axkaam ayuu ahaaday axkaamtaasoo tacumu kala gaaraysa alsma isimka iyo walficla ficilkaba asmaa iyo afcaalba axkaam ka dhaxayda wey oo intaba waxa weeyaan ay isla soo gelayaan wa yuqaalu lahu waxaa lahaa baabkan alqalbu qalbi waa la yidhaah ibdaalna waa la yidhaah qalbina waa la yidhaah ibdaalna waa la yidhaah wa xuruufuhu xuruufu libdaal ama xuruufu اlqalbi xuruufuhu xuruufu اlibdaal tiscatu sagaal wey xuruufta la bedelo xarafaa xaraf kale loo bedela xaraf a xaraf kale lagu bedela waa sagaal xaraf wey wa xuruufuhu ibdaalka xuruuftiisu tiscatu sagaal wey wa hiya sagaalkii alwaaw wey walyaau walalifu walmiimu wadaau wadaalu walhaau walhamsatu wataa waa sagaalkaas waxaa lagu jamciyaa hada'ta muudiyan hada'ta afaraa halkaas lagu jamciyey hada'ta mu waa miim godan wowa ku xigta daa ku xigta yaa ku xigta alifa u dambeeya muudiyan hada'ta muudiyan hada'ta waa afar muudiyanna waa shan sow sagaal xaraf ma ahayn hada'ta muudiyan a lagu dabdiyaa ama lagu jamciyaa sagaalkaas xarafaa la bedelaa xarafaa xarafka in lagu bedelaa waa muhiim inaad korka ka haydo wax kitaab kaa anfacay maahan iyo laqba kugu anfaca waa korka inaad maskaxda iyo maanka ku haydo od taqaano waa waxyaalaha wax lagu iclaali doono aad inaad u fahanto weeye waay fa tuqlabu lwaawu wowdii waa la gedin waxaad tiqiin u badan yihiin ood hore usoo qaadqaadatay oo tasriif ulcisigii iyo aad xoogaa ku dhex dhex qaadatay ama kan laakiin waa laiskugu ka aadaadina mar kale iyo qawaacid cusuba lagaaga dhiga awala kaa kala fiirsanayn midba meelaad ku arkaysay haddeer isku meelaa laiskugu kaa keenay si maanka iyo maskaxda aad ugu xejido aysan kaaga kala lumin mubacharu awal ahaa hadda isagoo manduumaha lagu siinaa oo dun layskula xihay fa tuqlabu waa la gedina alwa wowdii awilyaa yadi alifana loo gedina markaan yaa la gedina wow iyo ya yaa loo gedina alif idaa taxarakata dhe oo alif ku taago wanfataxa maa qablahumaa dheh oo miim meesha geli fatuqlab waa la gedina alwaawowdii awliyaa yadii alifana loo gedina idaa taxarakata markay xarakaysmaan waxa weeyaan sawaaء kaanat اxarakatu fatxatan aw kasratan aw dama waxay rabtaa noqoto xarakadaas xarakadaas waxay rabtaa noqoto markay xaraka saaran tahay wanfataxa maa qablahumaa humaa dheh wanfataxa maa qablahumaa waxa ka horeeyana uu fadxisan yahay kamaa kamaa fi qaala iyo wabaaca iyo wadaca iyo warama sida ku sugan qaala asluhu qawala تxرka xرف cلة وانفتح mا qبل qلبت cلة ألفا فصاaر قاaل bاaca أسلهu byca تxرka xرف cلة وانفتح mا qبل qلبت cلة ألفا waa caynta iyagoo galeen wowdi iyo yأdi wadaca asluhu dacawa waa manquus oo waawiya waa naaqis waawi aan rabaa naaqis waawi a weeye naaqis waawi ah asluhu dacawa taxaraka xarf cilata wanfataxmaa qabla qulibat cilata alifan fasaara daca wa rama asluhu ramaya waa naaqis yaai ah asluhu ramaya taxaraka xarf cilata wanfataxmaa qabla qulibat cilata alifan halkaas labadaasana waa gudubnay wow iyo ya alif loo gediyo wtuqlabu alifu aliftii waawana loo gedinaa alifa markaan la gedina wawa loo gedina afaru kuu sheegi doona ah, meequu sheegayaa afar afar afar goor oo alifta loo gedinayo waaw ah, badankooda soo wada martaa lagu aruurina watuqlabu alifu aliftii waxaa loo gedina waawan afar mar alifaa la gedina waawa loo gedina waa goorna idaa waqacad markay dhacdo bacda damatin hadda tafsiirkan kaan kusoo maray wey naxwo duwayrin iiri ah, duwayrin xarafka labaad hadduu alif ahaa waa inaad waa u gedido ilaa dama ka hor maraha tafsiirke duwayribun garaacid yarow dheh mid si tartiib wax u garaacaya wey duwayrib ow amase qabla yaa inasabi yaa u nisbo ka hor hadday dhacdo aliftiina ah, haddaad iyadana soo marta soo maha yaa nisba hadday ka horaydo isimki yaa wuxuu noqday maqsuur maqsuuru noqday maala hulaaثi ah maqsuur hulaaثi alfata aye u nisbe fatawiyun dhe fatawiyun dhe xubla xublawiyun dhe mar haddii yaa u nisba ka dambaydo alifka oo aliftu dhacdo qabla yaa i nisba haddaan ba la xadfin wowaa loo gedina meel kale loo gedinma waa makaanka labaad aw qabla yaa i nasab naxwu fatawiyun waxublawiyun wakadaa meesha saddexaad wakadaa fi tasniyati hulaaثiyi hulaaثiga tasniyadiisa hulaaثigaasoo alwaawi laam laamta wo uga jiran hulaaثiga marka aan ka hadlayna tasniyadiisa maxaa nidhi aliftiisa hadduu maqsuur yahay aliftiisa meesha ka soo gadoontaa loo geliya hadday wow ka soo gadoonta halkaa loo gedina wow waa loo gedina hadda fiiri waxaa tiraa fata markaad waxaan rabaa fata alifkama imaana casaa dhe casaa markaad tasniyada maxaa leedahay casawaani sow alif wow loo gadiyey maaha hadda meeshii saddexaad ka dhig wakadaa fii tasniyati ulaaiyi ulaaiga tasniyadiisa ulaaiga alwaawiyi laami laamta wowda uga jiran iyo wa jamci waa meesha afraad jamc masaalib jamc masaalib waa adigii soo maray maxaa la samayn jiray haddii isimku hulaaثi maqsuura uu yahay oo asalkii wow ahaa alifta wowaa loo gadi jiray soo maaha casaa casawaatun casawaatun soo maaha iyo wa jamcihi jamci hulaaثiyi alwaawi laam saaliman xaaluu yahay jamcaaso saaliman xaaluu yahay limu'anafin xaal u sugnaaday jamcaaso naxwo casawaani waa musamihii wa casawaat waa jamcu salimki afartii halkaasi kugu dhamaan afar goor oo alifta wow loo gedina midka koowaad muxuu ahaa idaa waqacad bacda damatin kan labaad muxuu ahaa idaa waqacad qabla yaai nasab kan saddexaad fii tasmiyati hulaaثiyi waawi lam kan afraad fii jamci hulaaثiyi waawi lam ah. jamcan saaliman limuanain halkaasna waxaan uga gudubnay alif wow loo gedina wa tuqlabu alifti u celinaayo faacilka wa tuqlabu alifu alifti waxaa loo gedina ya tii hore waxayd wowa loo gedina hadda ya loo gedina shanuu kuu sheega shan meelood oo alifta ya loo gediyo aliftii maanta maxaa loo gedina ya meeqa meelood shan wa tuqlabu waa la gedinaa hiya aliftii yaana loo gedina idaa waqaad hadday dhacdo bacda kasratin haddii alifka xarafkii ka horreeyey mogta alif xarafka ka horreeya in fatx saarantaa la rabaa haddii kasra ka hor marto isaga waxaa loo gedinaya wax kale looma gedin karo wa tuqlabu hiya alifti yaana loo gedinaya idaa uqaad haday dhacdo bacda kasrati naxwo masaabiixa misbaax jamcu misbaax wey misbaax bacda maxaa ku xigay mufradkii misbaax alifaa ku xigay soo maaha jamc markay tagtay bacdii kasra kortay khalaas u bedel marka alifkii ya masaabiix hadda ya-da ku jirta oo kasrada waxa weeyaan waxaan rabaa ya-da ku jirtaoo ba'da ka dambayda halkay ka soo gadoonta alif ay ka soo gadoonta naxw masaabiix haya m meeshii labaad ow bacda yaai taskiir aliftu hadday dhacdo yaau taskiir ka gadaal yaau taskiir ka gadaal hadday aliftu dhacdo ayadana waxaa loo gedinaa ya alifa waxay dhacday yaa u tasdiir ka gadaal sida hazaal markii la tasdiiriya naxwu guzayil muxuu ahaa hazaal marka yaa u tasdiirkii ayaa ثaaliثa noqotay alifkiyaa ka daba maray khalaas ya u gedi guzayilun labaan haynaa wa fi tasniyati wa jamci muanafi saalim idaa kaana hulaaثiyan ye iyo lam waa labadii hadda wowdan kusoo marnay waxa weya muqaabilkoodii isimka aad ku keenaydo musanaha iyo isimka aad ku keenaydo jacmuanu saalin hadduu yahay hulaaثi maqsuur ah aliftiisuna aya ka soo gadoontay halkaa loo celiyaa asalkii yadaha marka laba meeloodoo aliftii ya loo gadina wey wuxuu ku yidhi wa fi tasniyati tasniyadiina ya-a loo loo celiyaa alifta iyo wa jamci muanasi saalim idaa kaana smka mfradka hadduu marka hore ahaa ulaaiyin saddex xaraf leh ulaaigaasoo ya iyo laami laamta ya uga jiran naxwu fatayaani wa fatayaatun fatayaani waxa weya fataa uu ahaa alifkii ya-a loo gediyey fatayaani fatayaat meesha hanaad meesha shanaad aw kaana zaa'idan calى halaaث aw kaana alifku hadduu noqdo zaa'idan mid ka badan can ialaai saddex haddii isimka aad doonaydo inaad ka dhigto musanaha ama aad ka dhigto jamanu saalim alifa u dambeeya aliftuna waa raabica iyo factor maxaa la samayn jiray ya la iskaga gadi jir ya la iskaga gadi jir isimka aad doonaydo inaad musana ka dhigto ama aad ka dhigto jamanu saalim alifa hadday u dambaydo aliftuna ay tahay raabica fa acar maxaa loo gediyaa ya waa tana markaasu o kaana ismi adduunya zaa'dan mid ka badan can halaaثi naxwu xublayaani wa xublayaat shan ma hayna midda kood waxay ahayd alifta hadday dhacdo bacda kasratin naxwu masaabix tan labaadna waxay ahayd bacda yaai taskiiri naxwu qusayin tan saddexaad waxay ahayd iyo tan afraad tasniye iyo jamcunu saalim haddii isim hulaaثi ah oo asal laantiisu ya ka soo gadoontay uu yahay waa afar waa fatayaani iyo fatayaal kan shanaadna waxaan ka dhignay isimkii maqsuurkaayo alif u dambeyday haddii uu ka badan yahay hulaaثi oo ay aliftu noqoto raabican faakar shan mahayna waa yahay waa ka gudubnay wa tuqlabu lwaaw yaaan waxaan gelaynaa waaw oo loo gedinayo ya ya loo gedina afaruu noo sheegaya afaruu noo sheegayaa wa tuqlabu waaw wowdi loo gedinaa yaa-an goorma idaa waqacad hadday dhacdo saakinatan xaalo ay tahay mid sukuunsan bacda kasratin kasra ka gadaal wowdu hadday dhacdo saakina iyadoo ah bacda kasratin ya loo gediya waaba qaacidadii dhimadan soo qaadanana walwaawu in yaskun وmا qبl kasr فqلبhaa yاءa ka miiزاan اجتahd waaba kn miiزaankii noogu miaalinaaba waaba kanba وتqلب الwaaw wowdi waxa loo gedina yاءa idaa وaقعad hadday dhacdo caشhaر hore haddaad faanto casharka dambu kuu fura midba mid kalu fura kadib faniga dhan waa isku furma hikaa dilacdaa leeda cashar hore haddaadan diyaarin mid dambena waa cusubiya weligaa waa dhex taagnaane maka dambe inta cajisa iska tegi so uma jeedin wa tuqlabu lwaawu wowdii waa la gedinaa yana loo gedinaya idaa waqaad bay dhacda saakinata xaalata mid reeban bacda kasratin naxwu miisaan waa miiqaad iili miisaan asluhu miwzaan miiqaad asluhu miwqaad maxaa u daliil ah, <coughs> ah in miisaan miisaan mintan wa iska siyaado ee xarafka ku xigaa oo ya-daah inuu wow ahaa min alwasniya laga keen min alwasniya laga keene soo ma jeedid miiqaad yadan inay ahayd wow maxaa u min alwaqtiya laga keen miicaada lamida min alwacdiya laga keene wacday ka timi marka dhammaan waxa laga soo gediyey wow waa sukunsan tahay kasnaa ka horeyda fiiri laakiin ku baraarug wuxuu ku yidhi watuqlab lwaawu yaana loo gedina idaa waacad hadday dhacdo saakinatan xaalay tahay saakinada marka loo shardinaa waa markay dhexda ku jirto ama idaa taarafat laa yushtaradu asukuunu laha laa yushtaradu laha sukuun sukuun looma shardiya hadday tadaruftay caaqirka gar ma loo shardiyo ee kasra ka horeyda ya waa laskaga gediya waa laskaga gediya hadii la rabo marka idaa tadarafat laa yushtaradu laha sukuun hadday aakirka dhacdo wowdu looma shardiyo sukuun looma shardiyo ee tusaale waxaaba kuugu filanood ku ari kartaa qawiye asluhu qawiwa maxaa u daliil ah min alquwati a laga keeno waxa weeyaan quwa masderkii quwa weeye oo laba waawo isku idqaaman ah radiya asluhu radiwa marka qawiwa radiwa ah, dhammaan maxaa la yidhi waxaa la yidhi gulibat waaw yaaan litadarufihaa wankisaari maa qablaha al litadarufihaa wankisaari maa qablaha waxaa lamidood ah, arki kartaa isim faacilka dacaa ka yimaada ama hazaa maxaa la leeyahay daacin daaciyun u ahaa markaasaa uclila iclaala qaadin aazin aaziyun aaziyun iyo daaciyun asalka wxuu ahaa haaziwun daaciwun ahaa daaciwun haaziwun u ahaa markaasaa la yidhi ulibat ilwaawu yaaan litadarufihaa wankisaari maa qablahaa marka markay tadarufto wowdu looma shardiyo sukuun looma shardiyo maxaa yeelay lianna darafa maxalu iclaali a la yidhahdaa لأنa طرفa محaل اعlaal sida badan meesha la iclaaliyo wey لأنa طرفa محaل اعlaal a la yidhaahdaa halkaas hal meelaan haynaa oo ah wow ya loo gedinayo waana qaacidada horay usoo baratay waayahay kii labaad waa kadaa sidaasoo kale xukunku wlxukmu xukunku kadaa siduu ahaaday ida اجtamacat اlwaaw wlyaa wow iyo ya hadday kulmaan وصدد xdاahmaa midna ay la hormarto bsukوn ah, naحو سyid وrayan سyid ah, aslhu sywidun rayan ah, aslhu royan markaasaa qaacidadii ku dhacdo tanaba qaacidada hore u tiqini oo sayid aslhu saada weeye saada waa qaala oo kale saada sayidu noqday saada yasuudu marka sayid waa ism faacilkeed saywid uu ahaa kanuna rawiye biyuu ka dhergay weye biyo ayuu ka dhergay duu qofku biyo ka dhergaa la ihahdaa rawiye duu cunto ka dhergana shabica shabica a la ihahda marka rayaan aslu rawyaan asluhumaa wuxuu ku yidhi saywid waa row yaan uu ahaa tii saddexaad waa tanaa wow la gedinaa oo loo gedinaa ya awijtamaca ah hadday kulmaan waa waani laba wow awijtamaca ah hadday kulmaan waa waani laba wow darafan fii darafin aakirka hadday ku kulmaan darafan fii darafin kelimadda aakirkeeda hadday ku kulmaan fii jamcina ay ku kulmaan jamac ay ku kulmaan wulaahuma labada wow midda horaydana zaa'idatun ay tahay waxa weeyaan laba waa waa kulmeen caakirkana waa ku kulmeen jamacna waa ku jiraan midda horaydana waa zaa'id afar shardiyuu sheegay naxwu cusiyun haadihi tanu cusiyun ula badan wey waduniyun wahaadihi tanu duniyun wadaamo wey ama taamugyaal midda ceelka biyaha looga soo saaro midda ceelka biyaha looga soo saaro maxaa la yidhaha taamug taambug maale shambug marka laakiin farqiso uma dhexeeya mar waxaa laga sameeya hadda maqaana waktiga lakin waktiyada hore waxaan arki jire mar maqaarka xoolaha laga sameeyo marna midka tayrka tayrka baabuurka midka ku dhex jira kaasaa laga sameeya marka dalwun way mufradku dalwun wey mfradki marka fiiri dalwun uu ahaa iyo casan waa oo fucuul a ah lagu jamciyey fucuulun a ah wuxuu naxwi qusiyin ula waduliyin wadaamo badan ama daluyaal badan asluhumaa cusuwun waduluwun uu weliba asalkii hore muxuu ahaa cusuwun duluwun markaasaa la yidhi ida اجtamac xarفan mutajanisaan baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اaakhari bisharطi sukuun اأwli wa taxaruki الثaanي marka iyadoo sidaasa wuxuu ku yidhi qulibat اlakhiira labada wow midii dembeyday midii dembeyday ayaa loo gediyey yaa ya-a loo gediyey maxaa loogu gediyey qaacidada la raacay maxay tahay wuxuu ku yihi litadarufihaa bacda damatin dama ka gadaalay aakirka damarta isu fiiriya idinka cusuwun wowda ugu dambayda ma dama ka horayda maxaa ka horayda wow sukunsana ka horayda wowdaas waxaa la yidhi lactidaada lahaa liziyaadatihaa walisukuunihaa waa wow zaa'ida ah saakinana marka lactidaada lahaa lama tirsanayo waa lziyaadatihaa walisukunihaa waa zaa'ida waana saakina marka waxaa damada uu kuu sheegayaa waa damada saadka iyo laamta saaran cusuugun duluwun markaasaa wowdii dambayday wuxuu ku yidhi qulibat اlakhiira wowdii dambayday aa loo gediyay yaaan litadarufihaa aakirkay martay bacda damatin macnaha waxaa jirin sideedaba laysa fi luqaةi اlcarabiya sm mucrab aakhiruhu waawin qablaha dama ism luqada carabiga lagama soo heli karo sm mucrabu qablahaa damatun wax ka keeni kara male ma jiro ism mucrab ah waxa waya laysa fi luqaةi اlcarabiya sm mucrabu aakhiruhu waawun qablaha dama ismka carabga kuma jiro ah. haddana sidaasoo kaley noqone haddii sideeda loo daayo la yidhaahdo cusuwun waduluwun waxaa la leeya waa ism mucrab ah wow dambayda damara ka horaydo marka taas looga nabad galaa loo gediyey markii ya loo gediyey qaacidadiiya ku dhacday marka wuxuu ku yidhi uma alulaa uma qulibat اlulaa midii hore haddana loo gediyey ya haddana wowdii hore oo zaa'idadaheeda ya iyadana loo gediyey maxaa dhacay waa lijtimaacihaa la kulmideeda saakinatan xaalay tahay macaliyay ay la kulantay qaacidadiyaa ku dhacda kale oo ahaa idajtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axadumaa bisukuuni ilwaawu yaaan wa udqibat ilyaa waa la gediyey markaasay waxay noqotay waxay noqotay usuyun duluyun wakusira maa qablahaa litaslama lyaa ah, xarafkii ka horreeye ada haddana kasra la saaray xarafkii yada ka horreeyey a kasra la saaray si yadu u nabad gasho markaasaa la yidhi cusiyun duliyun marka shaqadaasoo dhan aa laga qabtay sidaas darteed waxay yidhahdeen marka la gediyo wowda oo ya loo gediyo xarakada ka horayda waa la fiiriya hadday fadxa tahay waa la daaya hadday kasro tahay waa la daaya hadday damo tahay laakiin kasra loo bedelaa litaslama alyaa si ay yadu kugu nabad gasho ilaa ya dama ka horayda nabadgeli me meeqaan haynaa wow ya loo gediyey saddex ma haynaa kii afraad waa kan oo waqacad hadday dhacdo mutadarifatan iyadoo aakirka martay bacda alaaثati axrufin saddex xaraf ka gadaan hadday aakirka marto naxwo adcaytu waan u yeehay adcaa waa dacaa oo afcala loo bineeyey adcaytu dacaa asalkeeda laamta